alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaahu wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayuha alikhwa waxaynu gebagabayneynay kitaabkeenii tafsiru lbaadiyiin biistilaaxaati almuxadisiin waxaana inoogu dambeeyey mabaaxistii uu mualifku kaga hadlay saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama iyo taabiciinta iyo cumuuman dabaqaadkii ruwaadda ruwaatu xadiidi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama dabaqaadkooda barashadooda uu kaga hadlay ayaa inoogu dambeeyey soo saama waxaanu inoo sheegay musanifku <clears throat> xafidahu llah wuxuu inoo sheegay in garashada qofku uu barto saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalama asmaadooda taraajimtooda iyo dabaqaadkooda uu barto kadalika taabiciinta iyo barashada uu barto dabaqaadkooda iyo asmaadooda iyo wixii ay ka qoreen ahlulcilmigu inay tahay laf dhabar inay u tahay inuu qofku kala saaro maxay xadiiska kiisa marfuuca ah iyo ka mursalka ah iyo ka mawquufka ah iyo ka maqtuuca soo ma ha idan waa baab muhim ah aada u muhim ah kutubta saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama laga qorayna aada bay u badantay kadalika dabaqaadka aimada kale taabiciinta iyo keyrkood waxaa ka mid a ah kutubta saxaabada gaarka looga qoray alistiicaab fi macrifati lasxaab yaa iskale waxaa le caalimka la yidhaahdo ibn cabdibar alistiicaab fi macrifati alasxaab ayib bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen kitaabkaasi markay tilmaameen inuu kitaab aada u qiimo badan yahay oo min afdal lkutubi fi lbaabi uu yahay ay bacd ahli lcilmi waxay tilmaameen in ibnu cabdibar aimadu ku qabsadeen ama ku naqdiyeen inuu waxyaabo iyo akhbaar waahiya oo aan asaaniid qawiya lahayn oo ku saabsan fitankii saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam dhex dhacay inuu ku sheegay baa lagu mulaaxadeeyey waxaana ahlicilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaa fiicnayd inuu ka tago waadix fiicnayd inuu ka tago laakiin kitaabku waa kitaab aad u qiimo badan kutubta saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama tawaariikhdooda laga qoray iyo iyo siiradoodii iyo wixii ku tacalluqa saxaabada nebiga alayhi salaatu wasalaam lafdhabartaa waxaa ka mid a ah kitaabka la idhaha usdulkaaba fi macrifati asaxaaba waxaa iskale caalimka la yhaha ibn اlahir raximah llah kutubta baabkan lafdhabarka ah waxaa ka mid a kitaabka qiimo badan ee uu leeyahay caalimka la yhaha xafid ibn xajar ee la yhaha alisaaba fi mari alisaaba fi tamyiizi aلصaxaaba yani min gayrihim saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalama ayuu kitaabkaa ka qoray waxaanu ku dadaalay inuu ciddii aan saxaabo ahayn saxaabada ka saaro oo aanay ku qaldamin ciddii ku qaldami karto kadalika aimadu taabiciinta kutub bay ka alifeen iyo taraajimta ku tacalluqda whakada cumuuma rijaalu xadiidi rasuuli laahi sala allah alayh wasalama ahlulcilmi kutub mawfuura ayay ka alifeen ilaa iyo waxa weeya ay ka alifeen kutub kutub maaragtay kutub abaqaat ay ka alifeen kutub alasmaa walkunaa ay ka alifeen kutub alqaabta ku saabsan wahakada sheekhu waxa uu halkan kitaabka ku khatimay baab uu ciwaan uga dhigay macrifatu maraatibi alfaadi aljarxi waatacdiid ujeeddada uu ka leeyahayna ay tahay inuu kuu sheego ama ku dareensiiyo isagoon tafsiilinin in ruwaadda xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam warisaa xagga tacdiilka iyo xagga tajriixaba ay maraatib kala sarraysan yihiin ruwaaddana ruwaadda xadiiska warisayna ay ka mid yihiin qaar mucadaliina oo la tacdiiliyey oo xifdigooda iyo dabdigoodaba tixgelin uu leeyahay iyo qaar majruuxiin ah oo xifdigooda ama dabdigooda ama labadaba Eh, xifdigooda iyo dabdigooda iyo cadaaladooda ama labadaba midkood ama labadaba waxa weeyaan la duray inay ka mid yihiin ayuu doonayaa inuu kuu sheego ciddii la jarxiyeyna inay maraatib tahay ciddii la tacdiiliyeyna inay maxay tahay maraatib waxaa isweydiinla marka intaanaynu maraatibta ka hadal maraatibta sheekhu uu sheegay aanaynu ka hadal maalan ciddii la tacdiiliyey siday u kala sarreeyaan intaanaynu sheegin ama ciddii la tajriixiyey siday u kala liitaan intaan la sheegin horta tacdiil iyo tajriixow maxaad tacdiil iyo tajriixow maxaad horta adigu tahay tacdiil iyo tajriix waxa weeyaan ayuha alikhwa waa was tacdiilku waxa weeye wasfu raawi wasfu raawi bimaa yaqtadii qabuula riwaayatihi wasfu الraawi bima yaqtadii qabuula riwaayatihi waa in raawigii xadiiska warinaya lagu sifeeyo sifa tusinaysa waa in lagu sifeeyo lagu calaamadiyo sifad iyo calaamad tusinaysa inuu ninkaasi wargeleen yahay oo warkiisa la qaadan kayo ma aragtaad xadiisku sheegaa in la aqbalaayo in la aqbalaayo markii sidaa lagugu yidhi maxaa soo gelaya in la aqbalayo uu yahay saxiix ama in la aqbalayo yahay maxay uu maxay yahay maalaku raawiga xadiiskiisa la aqbalayo xadiiskiisu muxuu noqonaya ima saxiixun wa ima xasanun saxiixuna laba laba qaybood buu uqaybsamay saxiixun lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi xasankuna kadalika xasanun ligayrihi iyo xasanun lidaatihi ayib xasanun lidaatihi inuu halkaas gelayo wasfu raawi bima yaqtabi qabuula riwaayatihi inuu halkaa gelayo waa laisla ogoliyay saxiixun lidaati saxiixun ligayri xasanun lidaatihi intaas inay halkaa gelayan waa laisla ogoliyay lakin laakiin tacriifka ma ku ma ku jira m mima yandariju fii taxtahu ma ka mid yahay alxasanu ligayrihi leesh maxaa su-aashaa la is weydiiyey liana alxasana ligayrihi min xayu alasl fiihi dacf soo ma asal ahaan raawiga riwaayadiisu asal ahaan waa dacfi baa ku suganoo alaslu fiiha waa inay marduudo tahay laakiin ictidaad iyo cid xoojisa oo kabta markuu helay ayuu xasanun liayrihi soo galay soo ma ayuu xasanun liayrihi soo galay fahal huwa mima yandariju taxta hada tacriif fiihi taamul fiihi taamul ayib laba laba dhinac baa kala jiidanaya waay laakiin waxaad qaadataa hadda inuu soo gelayo inuu soo gelayo waay <clears throat> waay kaasi waa tadiilki tadiilki maxayn ihi wasfu raawi bima yaqtadi qabuula riwaayatihi qabuul iyo qubuul waynu kala farqinay soo ma kutubta fiqigana alfaada aad soo aragtay waxaa ka mid a qubul soo ma waa hagaag jarxiga maxay ahayd jarxigu waxa weeyaan waa wasfu raawi bima yaqtadii radda riwaayatihi aw talyiiniha wasfu raawi bima yaqtadii radda riwaayatihi aw talyiiniha waxa weeyaan in raawi lagu sifeeyo wax keensanaaya sifo keensanaysa in xadiiskiisii la celiyo oo marduud uu noqdo xadiiskiisii geyr maqbuul ah waa hagaag ama lagu sifeeyo wax xadiiskiisii xaalkiisa ka dhigaya mid aan si yacni waxa weeyaan aan la aqbalin taliyin waxa weeya in in raawiga xadiiskiisa la duro xadiiska raawiga in la duro ama la celiyo ah. in la duro ama la celiyada marka taliin baa ka fu ka sokaysa raddiga soo ma ayib xadiiskii raawiga aynu nidhi xadiiskiisu waa maqbuul waxaad ka fahantay mucadalka waxaad ka fahantay maadaama xadiiskiisu maqbuuliyey dee waa la xujaysanaya soo ma haddii la aqbalay waa la xujaysanaya waadix ayib haddaan wax xujaysiga u diidal aanay dhicin oo muctabarun sharcan ah oo maxaa u diidi kara dee inuu inuu xadiisku saxiix yahay laakinahu mansuu mansuka maa lagu camal fala ya mansuuka lagu camal fala marka xadiisku qad yakunu صaxiixan walakinahu laa yuxtaju bihi aw laa yucmalu bihi lisababin sharciyin sabab sharciya oo muctabara darteed waadix soo ma waay raawiga aynu nihi xadiiskiisii waa la radinaya ama xadiiskiisii waa la liidaya waxaa laleeyahy xadiiskiisa fiihi nadar far baa ku godan la alaslu fiihi waxa weeyaan in la celiyo marka min baabi awlaa inaan la xujaysanna waadix sooma ayib intaa markaynu isla garanay ee aad tacdiil iyo tajriix fahamtay ruwaadda in la jarxiyo oo la doro ruwaaddii haddii laga hadla in la jarxiyo la doro xukunkeedu waa maxay si kale aanu idhaha hadalkaas raawi in la tacdiiliyaa waa dee waa ammaan iyo sharaf bay u tahay soo ma iyadu ishkaal ma leh ee raawi ruwaadii ka mida ah in la jarxiyo oo lagu sheego wax xadiiskiisii radinaya waxa weeyaan duraya waxa weeyaan inaan warkiisa la qaadanoo oo wargaleen inaanu inaanu ahayn caddaynaya in lagu sheego xukunkeed waa maxay hal hiya jaa-isa ma bannaantahay mise waa kiibo mise waa maxay mise waa kiibo waxaa laga yaabaa ama dhacda inaad in badan aragto dad ictiraadaya in dadka qaarkood laga hadlo oo diiniyan wax looga sheego sababtuna ay tahay siyaanatan lisharci iyadoo sharciga la ilaalinayo ama dad mutlaqan diidanba in dadka laga hadlo oo le dadka in laga hadlaa ma banaana ah, sinaba qof wax ugama sheegi karti hada alkalaam bi hada alilaaq sax maaha sax maaha dadka in wax looga sheego tanaqus dartii iyo iyo tashafi aad ka argoosanayso iyo istirwaax aad ku raaxaysanayso inaad waxa weeyaan cirdigiisa iska cunto hada muxaram qacan taasi waa mid muxaram ah laakiin in looga sheego siyaanatan lisharci wa nasiixatan lilahi walirasuulihi in wax looga sheego iyo difaac la difaacayo sharciga dartii in wax looga sheego oo qalad sharciya ama khata sharciya oo ay ku dhaceen darteed wax looga sheego oo khata-ooda iyo warkooda loo bayaamiyo iyada oo lagu koobsanayo intii ay maslaxadaasi tahay oo aan oodaa la yska jabsanaynin mid sharciya wey waxaan idiin sheegay imaamu nawowi raximah ullah cafwan intaanan taa sheegin aimada islaamka masalada ku saabsan jarxu ruwaad ruwaadda in la jarxiyo iyo shuhuudda iyo markhaatiyaasha in la sheego inuu markhaati gel yahay iyo inaanu ahayn ya hadduu markaa qofkani aanu markhaatigi gelaynin in in laga hadlo oo la bayaamiyo xaalkiisa masalada noocaas inay banaan tahay culimada islaamku may ku kala maydhin way isla ogoliyiin cid tidhi cidna waxba laga sheegi oo ciddii diinta meel kaga dhacday ama xadiiskii rasuulka sala allahu alayh wasalam ama waxa weeyaan hagaajin weyday ama cilmigii iyo diintii meel kaga dhacday oo uh, waxa weeyaan aan toosnayn ama waxa weeyaan shuhuuddii iyo markhaatiyaashii yaa laga hadli cid warkaa tidhi oo mutlaqan sidaa waxa weeyaan u tidhiyo culimo muctabariina ma jiraan dadka qaarkood markay bidca bidaca dababasayaan waxaan dadka in laga hadla maaha acraadda muslimiintu waa masuun waa run qofka muslimka cirdigiisu waa masuun wa hada al laakiin hadduu asalkaa ka baxo oo wax sharciya oo sharciga ictibaar iyo tixgelin kulu uga baxa la helo waa laga hadlaya aimo badan baa ka hadashay aimada ka hadashay maanta waxay sheegaynaa hal imaam oo aimadaas kamid a oo baabkaa bayaamisay inay banaanta sheegto haddaynu istirano aimo fara badan sheegana baabkaasi ahlulcilmi min kulli min kulli madhabin cid baa ahlulcilmiga aynu ka sheegi karaynaa midh iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo toban toonna maaha culimada baabkaa bayaamis kutubta qiimaha badan aan idiin sheegay waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaha aladkaar limaam nawowi maxaan nihi bici daar washtari aladkaar imaam nawowi masaladaas meeluhu kaga hadlay waxaa ka mid a ah kitaab ladkaar waxaa ka mid a ah kitaabkiisa sharxu saxiixi muslim sharxu saxiixi muslim ayib waxa yihi imaamu nawwi raximah llah isagoo tilmaamaya arrintan wuxuu yihi iclam ana algiibata wain kanat muxarama horta wuxuu yihi baabu bayaani maa yubaaxu min algiiba abwaabta iibada ku keenaya markuu sheegay kiibada iyo waxay tahay iyo inaad qof ku sheegto wuxuu karhayo uu kahanayo oo uu yahay inay tahay iyo in ahlucilmiga qaarkood ka hadleen eh, ma lagu qeydaya qofkaasi inuu kaa maqan yahay markaad ku sheegayso ma la ohanaya waa inaad qof kaa maqan fii xaalat algheyba aad ku sheegto bimaa yakrahu wuxuu karhayo oo kahanayo inaad ku sheegto sidaa ma la odhanaya nacam mise waa isku mid xaaladda haybada iyo markaa uu xaadirka yahay waa isku mid daabitku waxa weeyaan wuxuu nacayo oo uu karhayo un inaad ku sheegto markuu masalada ka hadlay iyo masaa'il la mid a ayuu ayuu wuxuu yidhi ee uu tilmaamay inay muxaramtay min xayu alasl asl ayuu wuxuu ihi baabu bayaani ma yubaaxu min alhiiba markaasuu iclam waxaad ogaata ana alhiibata wain kaanat muxaramata fainaha tubaaxu fi axwaalin lilmaslaxa hiibadu ba asal ahaan ha ahaatee oo binasi walijmac ha ku ahaato muxarame fa tubaaxu fii axwaalin baa la banneeyaa lilmaslaxati ayaa loo baneeya maslaxad sharciya iyo dan sharciga ictibaar iyo tixgelin kule darteed baa loo banneeya wlmujawizu laha waxa baneeyeyna waa inuu yahay waa qaradun waa dan oo saxiixun sax ah oo sharciyun sharciga asal iyo boos ku leh oo laa yumkinu lwusuulu ilayhi aan la gaari karin ilaa biha in kiibo lagu guto mooyaane maxaa halkaana ka baxay haddaad shaygii maslaxada ahaa aad si aan kiibo ahayn ku gudan karto inaanay inaad kiibo ku gudataa ha banaanayn wa huwa axadu sittati asbaabin lix sababood midkood weeye lix sababood baa mid waliba baneeyaa kiibada oo maslaxo sharcigi gashay sharciga muctabarku ah lixdaas sababood hadday laba israacaan hadday saddex israacaanna dee kaba sii banaanidu kaba sii awleysan soo ma lixdan sababood mid kastoo kamidii kelidii buu banaynaya hadday laba israacaan ama saddex israacaanna dee min baabi awlaa muxuu noqonayaa mid banaanidiisii ay kasii awleysantahy soo ma alwalu ka hore waxa weeye atadalumu waa qof ashkatoonaya fayajuuzu lilmadluumi an yatadalama ila الsulطani wاlqaadi wakayrihima miman lahu wilaayat aw lahu qudraة clى insaafihi min ظaalimi fayadkuru ana fulana almanii aw ina fulana dalamanii wafacala bi kada wa akhada kada wa naxwa waa inuu waa inuu ashkatoonayo oo qofkii madluumka ee la dulmiyey ee sharaftiisii iyo cirdigiisii ama waxa weeyaan hantidiisii meel lagaga dhacay inuu suldaankii iyo iyo madaxweynihii ama qaadigii muslimiinta iyo xaakimkii mar wilaayada haystay iyo kuwa la midka ah inuu u ashkatoodo ayaa u bannaan oo uga ashkatoodo ciddii dulmiday ee meel kaga dhacday uuna yidhaa ii insaaf same iiga insaaf same hebel waa i dulmiyey waxaasuu igu sameeyey saaya saasuu yeelay saasuu yeelay dabadeedna waxyaabihii qabaaixda uu sameeyey ayuu ku sheegaya taas way bannaantay watadallum waa ashkato qofbaa wuxuu ka ashkatoonayaa nin gabafal ku sameeyey soo ma ta labaad waxa weeye alisticaanatu cala takyiiri lmunkari athani alisticaanatu cala takyiiri lmunkari waraddi alcaasi ila asawaabi fayaqulu liman yarjuu qudratahu cala isaalati اlmunkar fulanu yacmalu kada fasjurhu canhu wanaxwa dalik wykunu maqsuuduhu atawasula ila isaalati lmunkar fain lam yaqsid dalika kana xaraama waxa weeyaan qof qof qof buu arkay munkar samaynaya xumaan la banbaxay ayuu arkay markaasuu qof madaxa oo awoodi kara qof qofkan awood u leh inuu munkarkan ka celiyo ayuu u tegaya markaasuu hebel waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasu sameeyey halkaasuu ku tumanayaa ama halkaasu waxa weyaan khamri ku cabayaa ama halkaasuu xumaan noocayo noocaasa ku samaynayaa ka qabo xumaantaas waxaan warkan kugu keenay inaad xumaantaa ka sajrido oo aad wilaayo adiga ayaa gacan wax kaga qaban kara ama wilaayo iyo awood u leha aad zuuliso muxuu markaa doonaya in munkarkaa la suuliyo qasadkiisu waxa wey inu munkarkaasi suulo qasadkiisu maaha inuu qof mucayana dhibo haddii uu qasdinayo aanu isaalatulmunkar aanu maqsuudkiisu ahayn ee maqsuudkiisu iyaga hebel soo qarxi si hadda jirta sharaftiisa meel kaga dhac haahe sida hadduu yahay culimadu waxay yidhaahdeen qiibadii muxaramkahayd ka bixi mayso qiibadii muxaramkahayd bilijmac ka bixi mayso ayib ta saddexaad waxa weeyaan alistiftaa bian yaquula lilmufti dalamanii abi aw akhii aw fulanun bikada fahal lahu dalika amla wma ariiqii fi lkhalaasi minhu wataxsiili xaqi wadafci dulmi cani wanaxwa dalik waa inuu intuu caalim culimada muslimiinta ka mida ah u yimaado uu fatwo weydiinayo fatwadaasina ay lagama maarmaan u tahay inuu sheego xayfiyaadkeedii iyo wixii ku gadaamnaa wixii ku gadaamnaana waxaa ka mid ah cidda uu fatw cidda ay fatwadaasi ku saabsantay ama xaaladda fatwadiisu ku saabsantay in cid mucayana wax laga sheego ka hor baa nabiga u timi sala allahu alay wasalam markaas waxaa ku tiri ninkaygu waa waa bakiil hahe ninkaygu waa bakiil bay ku tiri nebi maxamed hahe ina abaa sufyaana rajulu shaxiix waa nin bakiila dhabcaala wey ee xoolihiisii waxaanu ogeyn ma ka qaataa wax nagu filana ma siiya hadalkaa maxaa keenay istiftaagaa keenay oo baneeyey haddii aanay suurtagal ahayn in sidaa mooye si kale loo sheego maaragtaad in sidaa mooyaane si kale loo sheego culimadu waxay dhahan wakada kadalia wuxuu sheekhu kadalia qowlu zawjati tafcalu maci kada aw zawji yafcalu kada wanaxwi dalik fahada jaa-isu lilxaja walakin alaxwad an yaquul ma taqulu fi rajulin kana min amrihi kada aw fi zawjin aw zawjatin tafcalu kada wanaxwa dalika fainahu yaxsulu bihi algaradu min geyri tacyiin haddii qofka mustaftiga ahi sifo uu fatwadiisa u gudbin karo aanu qofkii cayimin way fiicanta ha saasa awleysan wamaca dalika iyadoo saasay awleysantahy haddana hadduu cayimo maadaama fatwa ku kaliftay waa jaais maaragtaad oo fatwo xayfiyaadkeedu uu ku xihan yahay ta afraad sheekhu wuxuu yidhi waa waa taxdiiru lmuslimiina min ashari wa muslimiinta inaad shar uga digayso waxa weeyaan ugana turayso nasiixatan waxa weyaan lilmuslimiin wa difaacan lilislaami wa ahlihi wa difaacan lisharci ay kaa tahay wadalika min wujuuhin qaabab kala duwan bay leedahay dhegeyso minhaa waxaa ka mid a ah jarxu lmajruuxiina min aruwaati lilxadiii washuhuud jarxu lmajruuxiina min aruwaat lilxadiidi washuhuud waxaa ka mid ah naseexada muslimiinta loo nasteexaynayo turida loo tirayo iyo digidda loo digayo waxaa ka mid ah in wax laga sheego oo la duro ruwaaddii xadiiska warinaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwoodii majruuxiinta ahaa ee ama xifdigoodu iyo dabdigoodu ama filxifdi wadabdi majruuxiinta ahaa ama fi diyaanati walcadaala <coughs> ama cadaaladooda iyo diintoodu ay majruuxahay in la jarxiyo oo la caddeeyo waxay ka mid tahay mima yajuusu sharcan muxuu guri sheekhu kadalika waxaa lamida ah markhaatiyaasha dadku markay isqabtaan labadii qof ee ishayey ee dacwad isku hayay ee qadiyad maxkamad iskula jiray ee cid culimaa isula yimi ee nina wax sheeganay nina wax loo sheeganayay dadkii markhaatiyaasha meeshaa la keenay madashaa la keenay ee labadaa midkood u markhaati furayay ya ninkii waxa weeyaan maaragtay wax sheeganayay matalan u markhaati furay haddii ay haddii ay dad cadaaladoodu majruux ay tahay ay yihiin dee in la jarxiya way bannaanta waxay ka mid tahay hada min nasixati lmuslimiin wadalika buri sheekhu jaaizun biijmaaci lmuslimiina hadalkaa furso hada jaaizun biijmaci yeesh biijmaaci lmuslimiin bal waajibun lilxaajati waaba waajiba baahida loo qaba darteed waajibay minha waxaa ka mid a oo soo gelaya baabkaasi halkaa waxaynu haynaa sheekhu inuu yidhi ruwaaddii in laga hadlo jarxan wa tacdiilan looga hadlo shuhuuddii in laga hadlo jarxan wa tacdiilan looga hadlo inay tahay maxay min baabi nasiixa lilmuslimiin wa taxdiirihim min ashari bannaan tahayna bilijmaaci bal waxa uu yidhi waa waa waa waajibun lilxaaja markay baahay keento waa waajib hagaag wuxuu sheekhu yidhi waxaa ka mid ayd ah istashaaraka insaanun fii musaaharatihi qofbaa qofkaa la tashaday kuu yii qofkaa inaan la xidhiida ayaan doonayaa bal ka waran aw mushaarakatihi ama aan xoole la wadaago oo aan wax ku darsado aw idaacihi ama aan waxamaahiyo aw ilidaaci cindahu ama aan ammaano u dhiibto aw mucaamalatihi bikayri dalika ama waxaan waxaa ahayn kula mucaamalo wajaba calayka waxaa kugu waajiba an tadkura lahu maa taclamuhu minhu cala jihati nasiixa wixii aad ka og tahay nasteexad darteed inaad ugu sheegtaa waajiba fain xasala alqaradu hadduu hadday ujeeddadii ku xasilayso bimujaradi qowlika inaad tiraa laa yasluxu laka mucaamalatu aw musaaharatu aw laa tafcal hada aw naxwa dalik haddii uu qofku sidaa kaa yeelaya adaad ku tiraa war iska dah kugalama taliyeen iska dhaafala sida hadduu kaa yeelayo intaa uu ku kaaftoomayo waa intaa inaad ku kaaftoontaa bannaan haddii kale oo aanu intaa ku wuxuu yihi fain xasla اlgardu bimujaradi qowlika laa yasluxu laku mucaamalatu aw musaharatu aw laa tafcal hada aw naxwa dalik lam tajuzi ziyaadatu bidikri اlmasaawi hadduu waar iska daa inaad ku tiraa ha la dhaqmin waxba ku darsanin waxa weeyaan waxba ha maahinin ha la xididin intaa hadduu qofkii ku weydiiyey su-aashu ku koobsanayo kalsooni adiga kugu kalsoonyahe darteed intaasaad ku koobsanaysaa ziyaadana kuma banaan inaad ceebhiisa sheegsheegta wain lam yaxsul ilgaradu ila bitasriixi bicaybihi bicaynihi ilaa bitasriixi bicaynihi fadkuruu bisariixi warka aad doonayso inaad si isaga shaksiyana aad uga hadasho oo aad cayntiisii wax ka sheegto oo aad hadal sariixa ku durto mooyaane haddaanu si kala yeelana waad usheegaysa ilwaaa gashay nasteexyo mushaawar wa minha waxaa ka mid ah ida ra'ayta man yashtari cabda macruufa bsariqati aw izina aw shurbi aw ayriha facalayka an tubayina dalika lilmushtari in lam yakun caaliman bihi walaa yaktasu bidalik bal kul man calima bisilcati lmabicati cayban wajaba calayhi bayaanhu lilmushtari ida lam yaclam waxaa la mid ah qofaad aragtay alaab buu iibsanaya ama adoon buu iibsanaya shekh wuxuu yihi adoon buu miaaliyey sheekh adoon buu iibsanaya adoonkana waa nin macruuf ku ah tuuganimada ama zinada ama shurbulkhamriga ama ceeb kalaba mana oga mid baa raba inuu dhuubo xaq waxaad u leedahay inaad u isagoo tan suuradaoo keliya kuma gaareen qof kastoo muslimahoo shay lagu dagaya qaadanaya ama shay aanu ceebtiisa ogeyn qaadaniyo ceebtiisa waad u sheegi kartaa haahi ya halkan dhegeyso wa minhaa waxaa ka mid a idaa ra haddaad aragto wuxuu wadaa wuxuu sheekhu waxaasoo dhan ka farciyu hoosgelinaya baabkii ahaa taxdiiru lmuslimiin wa nasiixatuhum waxaa ka mida jarxu rawaad waxaa ka mida qofkii istishaaro iyo kaala tashada cid waxaa ka ah qof muslim oo og ceeb loo qarinayo mabiic iyo wax la iibsanayo ku saabsan oo aan ogeyn waxaa ka mida ah, idaa raayta haddaad aragta buu yidhi mutafaqihan mid ardaya oo diintii inuu fahmo raba oo iyo taradada ku noqnoqonaya ilaa mubtadicin ku noqnoqonaya aw faasiqin ama mid faasiqa ku noqnoqonaya yaahudu canhu lcilma mid mubtadicu rabaa inuu cilmi ka qaato ama bidca faafinay ama mid faasiqaba ayuu rabaa inuu oo lagu ogyahay yaa ficlu kabiiratin aw israarin calaa sakiira oo daahir aan lagu ogyahay ayuu ku noqnoqonaya wakifta waxaad ka baqatay an yatadarara mutafaqihu bidalik inay dhibi ka soo gaadho facalayka nasixatuhu bibayaani xaali wayushtarau an taqsida anasixata wahada mima yuqladu fiih sheekh wuxuu yidhi kaa daalibkee mutaradidkee mid faqiiha oo mubtadica ama mid maaragtay cilmi uu doonanayo noocu doonaba ahaado faasiqa ama mubtadica ku noqnoqonaya bidcadiisii inaynu ku taauraa ay khatar u tahay ama ay suurtagal tahay iyo fisqigiis waajib waxaa kuu ah inaad u nasteexayso oo aad tiraa ka joog waxaana shardi inaad nasteexa u sheegto meelaha lagu qaldame la dhex fadhiista kamid tahay buu imaam nawi halkan oo maxaa dhaca mararka qaarkood xasad baa halkaa gala iyo xadu nafs shaydaankuna aad buu u qarhaabtaa qarhaabashadana nin aada ugu dheereeyey wey madaakhilul insaanna aad buu u yaqaan whada mima yuqlb fiihi wqad yaxmilu lmutakalim bidalika alxasadu wayulabisu shayطaanu calayhi dalik wayuhayilu ilayhi anahu nasixat washafaqة falyutafaan lidalik ama falyatafaطan lidalik meelaha xasadku galay ka mid tahay ee shaydaanku ka qaraabta eh aada isaga hubi aada isaga hubi wa minhaa waxaa ka mid ah an takuna lahu wilaayat laa yaquumu biha calى wajha ima ban laa yakuna saalixan laha aw bian yakuna faasiqan aw muqafalan aw naxw dalik fayajibu dikru dalika liman lahu calayhi wilaayat caamatu liyuziilahu wayuwaliya man yasluxu lah aw yaclamu dalika minhu liyucaamilahu bimuqtadaa xaalihi walaa yaktara bih waan yasca fi an yaxuahu cala listiqaamati aw yastabdila bihi halkan waxa weye qof muslima wuxuu ogaaday nin mas-uuliyad loo dhiibtay oo mas-uuliyadii ummadda mid kamida loo dhiibay ayaa waxaad ogaatay ama aad og tahay inaanu saalix u ahayn inaanu u qalmin inuu faasiq yahay ama muqafal dhegweyn oo waxaanaan kasoo bixi karin uu yahay ama meesha la geeyey nin cilmigeedaba aan lahayne jaahile uu yahay ayaad og tahay ciddii wilaayada iyo madaxtinimada kulahaydee u dhiibtay waxa bannaan intaad u tagto inaad ceebtiisa u sheegto si loo suuliyo oo loo bedelo muslimiintana shara maqabatii looga ilaaliyo maaragtaad laakiin ciddaad u sheegaysaa waa inay tahay maxay cid wilaaye ku leh oo warkaas zuulin karta oo wax ka qaban karta waa inay tahay afa intaas oo shay qodobkii afraad buu ayuu hoos maxaynu haynaa tadallum isticaana cala takyiiri ilmunkar istiftaa taxdiiru lmuslimiin min ashari wa nasiixatuhum soo maha kii shanaad qabso ka shanaad waxa weeyaan qofka qiibadiis waqtiga banaananayso an yakuuna mujaahiran bifisqi aw bidcati inuu bidco ama fiski la banbaxay ou si cadaan oo bayaana u samaynayo kalmujaahiriba weyaan ninkii la banbaxay bishurbi lkhamri inuu khamri cabo musaadarati naas inuu dadka xoolahooda xoog kaga qaado wa lmaks iyo inuu risho iyo iyo laalush uu cuno wa jibaayat alamwaali dulman inuu dadka waxooda dhaco wa tawali umuuri baailati inuu inuu xaaraan yahay fayajuusu dikruhu bima yujaaharu bih waxa uu la jahray ee macsiyo ah in lagu sheegaa way bannaanta wayaxrumu dikruhu bikayrihi min alcuyuubi ilaa an yakuuna lijawaazihi sababun aakhar mima dakar ceebtaa uu la jahray baad ku sheegaysaa laakiin ceebaanu la jahrin og tahay kuma sheegi kartid maarataad muxuu sharcigu ilaalinaya dee inaanu nin walba iska banaysan dadka acraadooda lianna alasla fi acraad innaas alaslu fiiha waa maxay alaslu fi acraad innaas wa dimaaihim wa amwaalihim waa maxay ayuha alikhwa hantida qofka iyo cirdigiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa waxa wey alaslu fiiha waa asiyaana waa ina lixaad qodobka lixaad waa atacriif inaad qofkii aad qofkii in la garto inay ku xidhnaato atacriifu bi waxa wey qofka garashadiisii ayaa sidan ku xidhan la garan maayo ilaa taan la sheega mooyaane faida kaana insaanu macruufan hadduu qofkiiy mid kulmigu yaqaano bilaqabin naanays naanaystana uu nicab yahay ama uu kahanayo ama isaga isaga kuwa la midkaahi ay kahdaan kal acmashi waaba sida inaad qofka acmash ku sheegto acmash waa maxay waa qofkii habeenada lahaa soo ya yani waxba si fiican waxba arki maayo wala araji iyo fulaankii laangaraha walaa sami kii dhagaalaha walaa acmaa kii indhaalaha walaxwali kii cawarna walaftasi kii faruurna iyo wagayri dalik alqaabta noocaasa inaad qof ku sheegto qofku u kahanaya ahlucilmi waa haddaan qofkii si kale lagu garanayn in laqabkiisii la sheega mooyaane si kale lagu garan maayo oo garashadiisa ayay waxa ku xiran in laqab uu kahanayo la sheego xaalada noocaasa way banaantay litacriifi bi litacriifi bi war hebel hebelka hebelkii sidaa yees wax ku dhace hebelkaa garamaayo ninkaa jaarkiinaad sheegaysaa waaki horsidaa ahaay caynka ahay xaafada ag deganahay saayesa ahaay hebelay qaraabada niyo ninkaa welima soo saar war ninkii war ninkii halkaas caynka ayaga isugu nimiye laangara ahaay sidaas ha war haddaan gartay buli ha ma aragta hay si awgeed baad arkaysaa iyagoo muxadisiintu le fulan alacraj fulan alacmash ma garata fulan alaxwal iyagoo saalaad arkaysa yucarifuuna bih way ku qeexayaan way ku sumadayaan jahaza tacriifuhu bidalika baa banaan biniyati tacriif bay ku banaantah wayaxrumu idlaaquhu calaa jihati tanaqusi inaad qaab aad ku caayayso ood ku liidayso ugu sheegtaa ma banaana walow amkana tacriifu bikayrihi haddii sidaasi aan ahayn inaan ceebtaa lagu sheegin iyo laqabkaa iyo waxyaabaha lamidkaa iyo shayga khilqiga naqsiga khilqiga ku sugan inaan lagu sheegin haddii lagu garanayo keyrkeed haddii lagu garanayo ma banaana in iyada lagu sheega waadix ya ikhwaan walow an kana tacrifu bigayrihi kana wlaa fa haadihi bul sheekhu sittatu asbaabin weeye dakaraha alculamaau mima tubaaxu biha algiibatu cala ma dakarnaahu saynu usoo sheegnay wa miman nasa calayha haakada alimaam abu xaamidin alghazaliyu fi lixyaai wa aakharuuna min alculamaai wa dalaa'iluha daahiratu min alaxaadiisi asaxiixati almashhuurati wa akharu hadihi alasbaab mujmacun cala jawaazi algiibati bihi akaru hadihi asbaab mujmacun weeyaan mid laysku ijmacsan yahay asbaabtan badankeedu waa mid laysku ijmacsan yahay inay banaan tahay alibau biha lhadii malaxana banaanta maragtaa fa hada baab ayuha lkhwa waa baab u baahan diyaano iyo siyaano iyo cifiyo dhowrsanaan u baahan iyaa la ka cabsi waadix ikhwaan iyaa wuxuu u baahan yahay warac iyo cadli wuxuu u baahan yahay taqwo iyo siyaano iyo cifo ayuu ubaahan yahay marka ixdar min dawakhil nufuus waadix ya ikhwaan ixdar min dawaakhili annufuus waay <clears throat> kadibna wuxuu sheegay adilo baabka adilo ashyaadan qaarkeed u daliila ayuu sheegay sheekhu xafidah maqsadka aynu hadalka usoo aroorin waxa wey inaynu baranno asbaabtaasi sharciga ah dabadeedna aynu waxa weeyaan fii mucaamalatina iyo waxa weeyaan aynu nibraas ka dhiganno oo aynu ku taqayudno culimada qaar baa laba beyt ku soo ururiyey waxay yidhahdeen alqadxu laysa bigiibatin fi sittatin alqadxu alqadxu laysa bigiibatin fi sittatin mutadalimin wa mucarifin wa muxadirin ha nin gacan fududo waa dhow laga qortaan u baahnay alqadxu laysa bigiibatin fi sittatin intaas waa shadri shadriga labaad waa maxay shadriga shadrigaa shadrigiisa kale waxa weeyaan mutadalimin wa mucarifin wa muxadirin mutadalim waa ashkatoode mucarifna muxadirna waa ninkii cid ka digayay munkar samaynaysaa sooma walimudhirin fisqan walimudhirin fisqan wamustaftin waman maxaan kugu yidhi alqadxu laysa bigiibatin fi sitatin mutadalimin wamucarifin wamuxadirin walimudhirin fisqan beytka labaad walimudhirin fisqan wamustaftin walimudhirin fisqan wamustaftin waman alaba alicaanata fi isaalati munkari alaba alicaanata fi isaalati munkari labadaa beyd ayaa ahlucilmigu kusoo koobeen bayd abyaad kale oo lagu koobaana way jiraan halkaa waxay noogu caddaaday in jarxu ruwaat tacdiilan alkalaamu fi ruwaati jarxan wa tacdiilan siyaanata lisharci wa taxqiiqan lilmaslaxati sharciya almunaaati bihi inay tahay mid sharciga ku banaan maadaamo diintii lagu ilaalinayo mana aha wax zaman ku gaarahe waxa weyaan cid kasta oo sharciga meel kaga dhacda oo waxa weyaan khalad sharciga ku dhacda oo la banbaxda oo marka loo sheego khaasatan qaadan weyda in la bayaamiyo warkooda oo waxaweyaan dadka loo sheego waxa weyaan iyadoo sharciga la ilaalinayo diintana waxa weyaan laga ilaalinayo bidaca iyo fisqiga iyo iyo waxyaabaha waxa weeyaan maaragtay ku dhehgeli kara waa mid banaan weeye bilijmaaci wlitifaaqi subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk